bsm اllaahi الرaxmn الraxيim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu dersigan waa dersigii toddobaad ee ka mid ah kitaabka tafsir الnaasik baxkaami اlmanaasik ee uu alifay ama jamciyey sheykh cabdulmuxsin ibni xamed alcabaad albedr qaala الشhaykhu xafidahu اllahu tacaala waajibaat اlxaji wاlcumra hada maxaluhaa waajibaat اlxaji wاlcumra xajka iyo cumrada waajibaadkeedii meeshii lagu cadaynayo hada maxalu bayaaniha waajibaat اlxaji wاlcumrati hore wuxuu usoo sheegay musanifka shuruudu wujuubi اlxaji iyo arkaanta shuruudu wujuubi alxaji waalcumra arkaanta xajka ee cumrada hadda wuxuu gelayaa waajibaatu alxaji waalcumra xajku marka waajibaad ayuu leeyahay isaga waajibaadkaas oo arkaanta ka duwan hal meel ayayna ku kala duwan yihiin arkaantu bedel ma laha waa in iyada uun lala imaado waajibaadku laakiin haddii lala imaan waayo bedel ayaa jiro bedelkeed ayaa jiro marka musanifku wuxuu leeyahay waajibaatu alxaji waalcumrati xajka iyo cumrada waajibaadkooda hiya alatii yajibu alityaanu bihaa waa midda uu waajibayo in lala imaado wa in lam yu'ta bihaa haddaan lala imaaninna jubirat bidamin dhiig ayaa lagu kabaa dhiig dhiiggaa marka waa damu shaatin neef ari ah iyo ama wax kale haddii uu noqdana isaga sheegi doono intooda badan waa dhiig dhiig waa neef ayib laa yaأkulu minhu ma ka cunaayo man wajaba calayhi qofkuu ku waajibay ma ka cunaayo waayo fidyadu waa waajib mar hadday fidyadu waajib noqotana shaygii qofka lagu waajib yeelay isaga inuu ka cuno ma laga yaabo marka ma dhacayso taas ayb waayahay wa yucimu wuxuu quudinayaa lifuqaraa'i lxaram isaga kama cunaayo xaramka fuqarada joogto ayuu ka quudina liqowli bni cabaasin radia allaahu canhumaa baan u daliila man nasiya qofkii halmaamo ama ka tago min nusukihi camalkiisa xaal uu ka mid yahay shay-an wax ow tarakahu ama ka tago qofkii ilooba ow tarakahu ama ka tago falyuhriq daman dhiig ha daadiyo oo neef aqalo rawaahu maalikun fi lmuwada'i canhu biisnaadin saxiix kaasna marka dabcan de wuquufu carafa ima noqon karo waxa uu sheegayo waa un waxaa waajibaadka lagu asteeyey oo magacaas loo bixiyey walwaajibaatu waajibaadka fi lcumrati cumrada dhexdeeda ahaaday ithnaani laba waajib waay wafi lxajina sabcatun xajkana waajibaadkiisu waa toddobo alawalu kan hore alixraamu min almiiqaati miiqaadka oo laga xarmado e cumrada ayada dabcan e, aafaaqi unbaa um cumro iska leh makigu cumro ma laha qofka maka joogo waayo cumradu waa ziyaaro nin ninka maka dhex joogana de ziyaaro maba ma samaynayaba isaga ziyaaro oo beytka ah haddii uu inuu cumraysto rabo waa inuu ka baxo maka xaramka xilliga uu tago xilliga uu ka soo galo marka haddii qofku aafaaqi uu yahay oo uu xajkii bannaanka uu ka imaanayo xajka ee cumradana markaasi waxaa laga rabaa inuu miiqaadka ka xarmado mawaaqiiddana isaga ka hadli doono qolo walbaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu u xadeeyey meel ay ka soo bilaabaan ixraamka sidoo kale waxaa jiro mawaaqiid zamani ana waa jiraanoo xajku ayaa iska leh ama cumradu iyado miiqaat zamaniya malo sanadka o dhan waa la cumraysan karaa alixraamu min almiiqaati lianna rasuula sala allahu alayhi wasalam maxaa yeele rasuulka bayana almawaaqiita mawaaqiiddii buu caddeeyey meelihii laga bilaabayay ixraamka wa qaala wuxuuna yidhi hunna meelaha lasoo sheegay lahunna dadkaa lagu sheegay ayay u sugnaatay iyo welikulli aatin mid walboo imaanaayo calayhinna meelahaas korkooda ku imaanayo oo min gayrihim dadkooda aan ahayn oo miman araada alxaja waalcumrata xaj iyo cumrana rabo qof xaj iyo cumro rabana ah faman kaana qofkii ahaaday duuna daalika meelaha nebigu xadeeyey ka soke oo maka uga sokeeyo famin xayثu meel ayuu ka bilaabayaa ansha'a u socodka ka bilaabayo ka xarmanaa famin xayثu meel ayuu ka xarmanayaa ansha'a socodka u ka bilaabayo xataa ahlu makkata ilaa reer maka min makata ayay ka xarmanayaan rawaahu lbukhaariyu wa muslimun ayaa wariyeen can ibni cabaasin radia allaahu canhumaa faman mara qofkii soo maro bilmawaaqiiti meelaha nebigu xadiday muriidan shardi tan waay marka muriidan isagoo doonayo alxaja xaj aw alcumrata ama cumro rabo maxaa baxaya marka hadduusan xaj iyo cumro rabin ee uu maka qaraabasalaan iskaga socdo ama tijaaro iyo ganacsibuu u galaa markaas xaj iyo cumro uma socdo miiqaad miiqaadku waa dhaafi karaa markaas waxba ixraam lagama rabo oo maka in la galaa qasab inay ixraam u tahay mas'ale khilaaf ku jira waaye waxaan xoog badan inaynan ahayn saas waayo nebiga sala allahu calayhi wasalam caama fatxi maka wuxuu galay calaa ra'sihi lmikfar isagoo madaxiisa koofi bireed ay ku jirto koofi inuu madaxiisa iyadoo ku jiro ou galayna waxay ku tusaysaa inuunan xarmanayn marka qofkii xaj iyo cumro doonayo meelahaa nebigu u xadeeyey inuu dhaafo ma la ogola isaga oo aan xarmanayn ayb muriidani alxaja aw alcumrata sawaa-un waxaa isku mida kaana min ahli tilka almawaaqiiti meelahaas la xadiday dadka degan ahaayaya ow min gayrihim ama geyrkood ahaayaya oo meeshaas soo maraayo wajaba calayhi alixraamu minha waxaa ku waajibaya inuu ka xarmado haddii marka isagaa sheegi doonee qofku eh, miiqaad buu leeyahay laakiin wuxuu rabaa inuu madiine ku hormaro hadda markaan safarkaas si toos ah uguma socdo xaj iyo cumro oo wuxuu rabaa inuu horta madiine u safro madiine uu dabadeed yacnii ziyaarada masjidka rasuulka iyo qabriga nebiga iyo saaxiib labadiisii saaxiib iyo meelihii kale la tegaya inuu hormarsado kadib uuma ka soo galow rabaa ninkaasi markaas uu miiqaadka dhaafayo xagga madiino u dhaafaya ma ahana xagga maka isagoo xajii cumro ka raba mid u dhaafaya ma aha way bannaan tahay marka taa wuuna sheegi doonaa musanifka xafidahu llah ayb marka dadka mawaaqiiddaas dadka ay u tahay reer yeman nebigu marka mawaaqiiddii uu xadiday wuxuu xadiday reer yeman yalamlam reer najdi qarnu almanaasil hadda yacnii qoladan iyagana reer shaam iyoiyo reer masar juxfa raabaqa hadda leeraha reer madiina dulxulayfa reer ciraaqna waxaa loo xadiday iyagu daatu cirqin wa qiila alcaqiiq qaarna waxay yidhaahdeen daatu cirqin waa miiqaadka waajibka ah caqiiqna waa midka sunnada ah nebiga maa reer ciraaq u xadeeyey mase cumar khilaaf baa ku jira laakiin marka laysu geegeeyo inuu nebigu xadeeyey waa loo qaadan karaa waana imaan kartaa sida ibnu xajar fatxulbaariga uu ku taxqiijiyey ayib dadka marka meelaha waddamada ay u tahay iyo kuwa aynan u ahayn laakiin soo maraayo laakiin soo marayo waa waa miiqaaday ka dhiganayaan oo iyagana marka inay gudbaan looma ogola qodobka koowaad marka xajkii cumrada rukniga waajibka u ah waa maxay waajibaat اlxaji wاlcumra wuxuu u hormariyey alixraamu min almiiqaat athaanii waajibka labaad alxalqu aw itaqsiiru tinta in la xiiro ama la gaagaabiyo cinda alixlaali marka laga xalaaloobayo agteeda min alxaji wاlcumrati xajka iyo cumrada liqowlillaahi caza wajala alla uu yihi laqad sadaqa allaahu rasuulahu ru'yaa bilxaqi latadkhulunna almasjid alxaraama in shaaa allahu aaminiina muxalliqiina ru'uusakum wamuqasiriina laa takhaafuun ilaahay rasuulkiisii waa u run sheegay oo wuxuu uga rumeeyey oo u rumeeyey alla rasuulkiisa ru'yadii uu tusay ayuu u rumeeyey ayb bilxaqi buuna ugu run sheegay ama uu bilxaqi ugu ru'yoodayba latadkhulunna almasjid alxaraama la wallaahi tadkhuluuna waxaad geli doontaa almasjid alxaraama in shaa allaahu aaminiina idinkoo kuwa nabadgalsan ah muxalliqiina ru'uusakum madaxyadiinna xiirayo wa muqasiriina idinkoo kuwa gaagaabinaya tintiinna ah laa takhaafuuna aydnan cabsanaynin iyo weliqowlihi walaa taxliquu ru'uusakum ha xiirina madaxyadiinna xataa yabluqa alhadyu maxilah ilaa hadyiga meeshuu ku xalaaloobayey laga gaaro weliqowlihi sal l salam allaahuma akfir lilmuxalliqiin ilaahu kuwa tinta xiirta u dembi dhaaf qaaluu yaa rasuul allah waxay yidhahdeen walilmuqasiriin kuwa gaagaabiyo qaala allahuma akfir lilmuxalliqiin qaaluu yaa rasuula allah walilmuqasiriin kuwa gaagaabiyo qaala allahuma akfir lilmuxalliqiin qaaluu yaa rasuula اllahi walilmuqasiriina kuwa gaagaabiya qaala walilmuqasiriin markii afaraaduu sidaa yidhi saddex jeer muxalliqiinta u duceeyey xiirashadaa ka fadli badan marka gaagaabinta rawaahu اlbukhaariyu wamuslimu can abi hureyra ee gaagaabintuna waa ku xasile marka waajibka labaad waa maxay tinta in la xiirto goormaa la xiiranaa cumrada marka la jooga sacyiga markaad dhammaysaa tinta xiirane naagtuna wax yar bay ka goynay intaa <coughs> intaas oo kale ahoo farta foodeeda xubinteeda oo kale ah ayay jaraysaa bismillah ayb <coughs> xajka marka la joogana maalinta tobnaad ee marka musdelifa la bariyo laga imaado subaxdii oo dhagaxa la tuurto maalintaa tobnaad acmaasha la samaynayo xalqiga ku jira waayahay sida xooga badanna waa waajib ayb walixraamu xarmashada min almiiqaati laga xarmado iyo walxalqu iyo xiirashada aw itaqsiiru ama gaagaabsashada waajibaani laba waajib waayo oo fi filxaji waalcumrati xajkii cumradaba ku dhex jiraan labadan xaj iyo cumraba way wada leeyihiin inta soo socotana xajkaa iska leh athaalidu kan saddexaad oo min waajibaati alxaji ah alwuquufu bicarafata la istaago waa ilaa guruubi shamsi ilaa qoraxda ay ka dhacdo liman waqafa qofka istaago bihaa carafa nahaaran maalin istaago ha ku qaldin hadaayo waxaan ka soo hadalnay wuquufu carafo si guud rukniba u ahaa hadda laakiin maxaa waajibka ah waajib waxaa ah ninkii maalin istaago waxaa waajib ku ah qeyb habeenkii ka midana inuu taagnaado siday ku dhacaysaa marka ninkii maalin istaago waa inuunan ka tegin ilaa ay qoraxda dhacdo ninkii maalin istaagaahi waa inaanu ka tegin ilaa ay qoraxda u dhacdo si maalin iyo habeenba oo uga helo waqti wuquuf ah marka shayga waajibka waxay tahay ninku hadduu maalintii istaago qoraxdii dhicin ou ka tago waajib buu ka tegey ruknigii laakiin waa u xasilay oo wuquufka ahaa ogow lixadiidi jaabirin radia allaahu canhumaa fii sifati xajihi sala allahu calayhi wasalam wa fiihi waxaa ku jiray falam yazal nebigu kama tegin waaqifan mid taagan inuu yahay xataa garabat ishamsu ilaa ay qoraxdii dhacday wa dahabat isufratu jaallihiina uu tegey qaliilan wax yar xataa gaaba alqursu ilaa qoraxdii iftiinkeedii uu baaba-ay isaga dhanba iftiinkii uu baabaay ilaa iftiinkii baaba-ay rawaahu muslimun waqad qaala sala اllahu calayhi wasalama nebiguna wuxuu yidhi litaأkhuduu manaasikakum acmaashiinna iga qaata amar buu hadalkiisa ku bixiyey camalkiinna xajka aniga iga qaata waa waajib sidii uu u sameey ficilkii marka uu sameeyey wuxuu fasirayaa amarkan qowliga ah ficilku marka marka uu fasiraayo amar hadal ahaan usoo baxay markuu fasiraayo wuxuu noqonaa amarkaas qowliga wuxuu ahaybuu ficilkuna noqonaa wujuubu faa'iideynaa marka halkaasuuna sheekhu ka qaatay ilaa gabalku ka dhaco in la joogo carafaad waajib inay tahay fa innii aniga laa adrii ma ogi lacallii inaan mudnahay oo ay dhici karto laa axuju inaanan xajinin bacda xajati haadihi xajkaygan tan a ka bacdi rawaahu muslimu can jaabir alraabicu waajibka afaraad almabiitu bimusdelifa musdelifa oo la baryo waay liqowlillaahi caza wajalla alla uu yidhi faidaa afadtum min carafaatin carafaat haddaad ka soo shubantaan ood ka soo dhaqaaqdaan fadkuru llaha ilaahay xusa cinda almashcari alxaraam mashcarilxaraamka oo musdelifa ah agteeda ilaahay ku xusa wاlmashcaru اlxaraamu mashcaruاlxaraamku musdelifatu waaye waliأna الnabiya sal l slm nebiga baata bihaa musdelifuu ku beriyey xataa asbaxa ilaa waa beriistay warakhasa wuxuu nebigu u ruqseeyey lidacafati dadka taagta daran min annisaa'i haweenka wasibyaani iyo ilmaha bilifaadati inay socdaan ilaa minan mina ay u socdaan oo ay ka baxaan musdelifa fii aakhiri leyli habeenka aakhirkiisa inay ka bixi karaan waagu inuu u baryaa ayagu waajib kuma aha rawaahu اlbukhaariyu wamuslimu can ibni cumara warawaahu lbukhaariyu ayضa wamuslimu can ibni cabaasin radia allahu canhumaa watarkhiisu ruqsaynta minhu kan xaggiisa ka ahaaday nebiga xaggiisa ka ahaaday sala allahu calayhi wasalam lahum ayaga uu u ruqseeyey yadullu wuxuu tusayaa calaa wujuubi almabiiti qofkii aan daciif ahayn inuu ku waajibayo baritaanka liannahu maxaa yeele lam yakun waajiban waajib ma uunan ahayn low lam yakun waajiban dheh hadduusan waajib ahayn lam yuxtaj fiihi looma baahdeen dhexdiisa ila tarkhiisi ruqsayn looma baahdeen marka mar haddii dadka qaar laga ruqseeyo kuwa kale casiimo waajib uu ku yahay waayo macnuhu marka alkhaamisu waajibka shanaad ramyu jamrati alcaqaba jamratu alcaqaba in la tuurto yowma annaxri maalinta tobnaadka xajka maalmihiisa maalinta koowaad waxaa la yidhaha yowmu tarwiya waa maalinta sideedaad maalinta sagaalaadna yowmu carafa waay maalinta tobnaadna waa yowmu naxri waqiila yowma alxaji lakbarna waa la dhahaa maalinta kalena ay ku xigtaa yowmu lqari ayaa la layihaha kooiyo tobnaadka maalinta labiiyo tobnaadna waa yowmu nafri alawal bixidii koowaad maalinta saddexiyo tobnaadna waa yowmu nafri thaani bixidii labaad marka wuxuu leeyahay rami jamratulcaqaba jamratulcaqaba waa buurtee marka qofku markuu musdelifo ka soo baxo oo uu mino soo gelaayo tan ugu horeyso jamratu suqraa baa la layidhaha midda ku xigtaa aljamratu lwusطaa baa la dhahaa midda maka xaggeeda xigta ayaa aljamratu اlkubraa ama jamratu اlcaqaba la yidhaahdaa maalinta tobnaad yowmu naxriga wuxuu tuurayaa middaas maka xigta bis qabla azawaali buu tuurayaa qoraxda intaynan wareegin ka hor yani barqa ayuu nebigu tuuray sal ll slam wa bacdahu wa bacda yowmi naxri maalinta tobnaadka maalmaha ka dambeeya koo iyo tobanka iyo labaiyo tobanka iyo saddex iyo tobanka qofkii joogo ayb maya alkhaamisu kan shanaad ramyu jamrati alcaqaba waay yowma naxri maalinta yowmu naxriga qabla zawaali iyo wa bacdahu buu tuuri karaa duhurka ka hor iyo kadibba qoraxda intaynan soo bixin laakiin ma la tuuri karaa dadkii dacafadee taagta darnaay waa tuuro karaan hadday waagu ou beriyo qoraxdiina aynan weli soo bixin way tuuran karaan asmaa iyo musalamo iyo waxbaa laga wariyey way tuuran karaan sababka loo hormariyeyna waxay tahay saxmadda in lagala cararo hadday dadka sugaayaan khataraaba marka yacnii waxba ma ma taraysaba waayahay wa ramyu ljamaraati qodobkan marka ama waajibkan waxaa la socdo wa ramyu ljamaraati athalaath saddexda jamro in la wada tuuro saddexdooda suqraa iyo wusdaa iyo kubraada fii ayaami tashriiqi ayaamu tashriiqi koob tobanka labaiyo tobanka bacda zawaali iyo saddexiyo tobanka ninkii joogayo bacda zawaali duhurka kadib inuu tuuro lixadiidi jaabirin radia allahu canhu qaal ramaa rasuulu llahi sal slm aljamrata nebigu wuxuu tuuray jamrada yowma naxri maalinta yowmu naxri duxan barqa ayuu tuuray wa amaa bacdu laakiin yowmu naxriga kadib fa faidaa zaalat ishamsu buu tuuraayey markay qoraxda wareegto oo duhurka la gaaro rawaahu muslimun waxadiid ibni cabaas walixadiidi bni cabaasin ayaa u daliila radia allahu canhuma qaal kaana nabiyu sal l slam nebigu wuxuu ahaa yus'alu yowma annaxri maalinta yowmunaxri biminan baa lagu su'aalayey fayaquulu wuxuu dhahaya laa xaraja dhib ma leh fasa'alahu rajulu nin baa su'aalay faqaala wuxuu yidhi xalaqtu qabla an adbax maalintii tobnaad afar camalaa la qabtaa ramyun jamratulcaqabaa la tuuraa naxri gowrac ninkii haddii gowracayay waa gowracaya kan saddexaadna waa xalqi kan afaraadna waa dawaaf dawaaful ifaada ran xad aa lagu soo gaabiyaa ramyun huma naxrun huma xalqun huma dawaafun waa kuwaa marka kale horumarintooda marka nebigu uu ka hadlaa maalintaas wuxuu leeyahay marka yowmu naxri ayaa mina lagu su-aalayay wuxuu dhahay laa xaraja nin baa su-aalay xalaqtu waan xiirtay rasuul allow qabla an adbaxa intaanan gowricin qaala adbax gowrac buu yidhi walaa xaraja dhib ma leh qaala wuxuu yidhi ramaytu bacdamaa amsaytu tanuu hadda ka rabaa jamratulcaqabaan tuurtay markaan galab galay kadib faqaala laa xaraj dhib male buu yidhi ereygan marka amsaytu u fiirsada amsaytu luqada carabiga galabtii iyo fiidkii iyo habeenkii waa la dhahaa marka markaan habeen galay markaan galab galay intaba waa noqon karaa saas darteed marka maalinta tobnaad ee halka jamro ee maka xigta la tuuraayo qabla duhurna waa la tuuro karaa iyada bacda duhrina waa la tuuro karaa ilaa habeenkii rawaahu اlbukhaariyu waliqowli bni cumara radi allahu canhuma kunaa nataxayanu waa u kunaa nataxayanu waqti ayaan la raadinaynay waqtiga ayaan fiirsanaynay fa idaa zaalat shamsu qoraxdu markay zuusho oo duurka la gaaro ramaynaa waa tuuranayna saddexda jamru waa maalmaha koo iyo tobanka labaiyo tobanka saddex iyo tobanka yacnii fiiri maalinta tobnaad waxaa la tuuraa hal bis waa midda ma ka xigto taas iyadu waqtigeeda waa markay qoraxda soo baxdo ilaa habeenkii waa la tuuro karaa maalmaha dambe laakiin duhur kadib ayuu bilaabmaa tuurashadu ilaa ay qoraxda ilaa habeenkiibauna soconaan u jeedaa waayahay walixadiidi caasim ibni cadiyin radi allahu canhu ana rasuula اllahi sal l slama rakhasa nebigu wuxuu ruqseeyey lirucaati kuwa raaco geela yarmuuna yowma naxri maalinta yowma naxri bay tuuranayaan walyowmayni aladayni bacdahu iyo labada maalmood oo ka dambayso yajmacuunahumaa fii axadihimaa midkood ayay kuayay ku ururinayaan yani dadkan geelleyda adde geeliya waxbaa ka fakanaya yowmu naxri bay tuurayaan markay tuuraan koo iyo tobankao kale waa iska maqnaanayaan labiiyo tobankay imaanayaan kii shalay dhaafay koo iyo tobanka iyo kii maalintaas la joogay isku tuuranayaan hal maalin toddobay tuuranayeen shalay haddana toddobadii maantay tuuranayaan rawaahu النasaaئiyu wagayruhu biisnaadin صaxiix wa tarkhiisuhu lirucaati marka ruqsaynta ou dadka geeleyda u ruqseeyey fii jamci ramyi yowmeyni laba maalin dhagaxdood in la jamciyo fii axadihimaa lagu jamciyo midkood dhexdeeda wa cadami isqaadihi canhum iyo inuunan ka dhacaynin daalun calaa wujuubihi ramyigu dhagax tuurashadu inay waajib tahay bay tusaysaayoo laga qaadana asaadisu kan lixaad waajibka lixaad almabiitu biminan waa in mina la baryo layaaliya ayaami tashriiq habeenada ayaamu tashriiqa athalaati ee saddexda ah habeenada marka ayaamu tashriiqooda waxaa weeyaan waa kooiyo tobanka labaiyo tobanka yaa la baryaa saddex iyo tobankana waa la baryaa yani saddex iyo tobanka in la baryaa dadka qaar waa u fiican tahay waajib laakiin ma aha faman tacajala fii yowmeyni falaa ihma calayhi waman taahara falaa ihma calayhi liman itaqaa ayb saddexda habeen ayaamu tashriiq habeenka kooiyo toban kooiyo tobanku soo gelayo labiiyo tobanku soo gelayso saddex iyo tobanka soo gelayso iyo waleylateyni laba habeen lilmutacajiliina dadka degdegaya eega labaa ku filan kooiyo tobanka habeenkuu soo gelaayo iyo habeenka labiiyo toban labiiyo tobanka maalinta marka ku labayo tobanka ah bay tuuranayaan duhurka kadib waa iska baxayaan marka faman tacajala fii yowmeyni falaa idma caleyhi liqowli illaahi caza wajala ilaahay qowlkiisaan u daliila wadkuru llaha ilaahay xusa fii ayaamin maalmo dhexdooda macduudaatin la tiriyey faman tacajala qofkii degdegaa fii yowmeyni laba maalmood dhexdooda ku degdegaa falaa idma wax dembiya caleyhi korkiisa ma ahaanin waman taaqara qofkii dib dhaco falaa idma oo maalinta saddexi tobnaad ku daro falaa idma wax dembiya caleyhi korkiisa ma ahaanin yaa iskale liman ittaqaa qofkii ilaahay ka cabsanayo walianna anabiya sala allahu calayhi wasalama nebiga baata bihaa mina ayuu baryey layaali ayaami tashriiq ayaamu tashriiqa habeenadiisa athalaati saddexda ah wa nafara fi lyowmi athaalith cashara maalinta saddex iyo tobnaad ayuuna baxay nebiga sal l slam uu ka baxay isaga waa dhammaystiray bacda an rama aljamaraati jamaraadkii markuu tuurtay bacda zawaali zawaalka kadib duhurka kadib walianna anabiya sal l slam nebiga rakhasa wuxuu u ruqseeyey rakhasa lisuqaati kuwa zamzamka ceelkiisa shubo oo dadka waraabiyo warucaati iyo kuwa geela raaco oo geelo yacni maalku geeloodu ka fakanayo laga cabsanayo fii tarkil mabiiti baryidda inay ka tagaan biminan mina la baryo layaaliya ayaami tashriiq lixadiidi bni cumara radia allahu canhuma qaal ista'dana alcabaasu bnu cabdilmualib cabaasu bnu cabdilmualib ayaa nebiga ka idin dalbaday alcabaasu bnu lmualib uu qora cabaasu bnu cabdilmualib waay rasuulallaahi buu ka idin dalbaday sal l salama an yabiita bimakata inuu maka baryo meeshuu mina ka baryi lahaa layaaliya minan habeenada ay xujaajtu ay mina baryayaan isaga inuu maka baryo min ajli siqaayatihi waraabintiisa uu waraabinaayo dadkaas xujaajta ahee dawaafka iyo samaynayo biyaha zamzamka oo ceelka uga soo shubayo darteed faadina lahu waa u idmay nebiga rawaahu lbukhaariyu wa muslimu walixadiidi caasim bni cadiin almutaqadim watarkhiisu ruqsaynta lisuqaati warucaati u sugnaatay fii tarkilmabiiti laga ruqseeyo in baritaanka laga tago biminan mina la baryo daalun calaa wujuubihi mabiitka waajibnimadiisu tusaa in la baryo mina ayb wa mithlu suqaati warucaati waxaa ah fii daalika kaaga xukunkaa waxaa ku ah oo baritaanka laga ruqseynaa man tadcu lxaajatu baahida qofkay ugu yeerayso ilaa baqaa'ihim inay ku baaqi ahaadaan fii geyri minan meel aan mino ahayn inay joogaan dadka ay shaqada adag uga xiran tahay oo haddii ay hadda ka soo tagaanna ay wax dayacmaayaan oo dhan baa soo gelaya kal junuudi ciidamadoo kale ninkii maalan waa ciidan waana xajinaye kaba soo qaad habeenadii marka mina ma baryi karo oo shaqadiisiibaa waxay taallaa marka ayaa dayacmayso kaasoo kale marka hadduu maka iska joogo oo halkaasna ka shaqeeyo ee ninkan siqaayado kale unbuu la mid noqonaa wal atibaa dhaqaatiirta meel ka shaqaynayso haddana xarman oo xajinayso ayb oo iyagana looga baahan yahay maalan inay maka wax ku qalaan ama dadka eh, dhibaatada markay ku dhacdoo kale la tacaalayo kale isagoo marka xarman oo xajkiisiina wato ama yacni waxaan ujeedaa xajkii acmaashiisii ku guda jiro ixraamku haba u dhammaada haddii la rabee mabiidka waa laga ruqsaynaa wanaxwihimiy wixii lamid a ah. halkaasna marka wuxuu tilmaamay mabiitu minan inuu isaguna waajib yahay habeenadaa marka minan la baray ama waa saddex ama waa labo qofkii degdegaa labay u tahay asaabicu midka toddobaad waajibka toddobaad dawaafulwadaaci waay dawaafulwadaac waa qofka marka aan maka deganayne xaj u yimid unbaa dawaafulwadaaca laga rabaa isaga inta uunan maka ka safrin waa inuu dawaafulwadaac la imaado wax allaale wixii ka bixidba noqon karoo maka looga baxoo loogaba safraayo waxaa waajib noqonaya inuu la imaado dawaafulwadaaci haddii uu maka ka safro meel masaafo safar ah asagoon wadaac samaynin dawaafulwadaaci waa ka tegey bedel bouna la imaana waana dem neefaa ku waajibaya haddii meel aan safar ahayn intuu maka uga baxo soo laabtana dawaafulwadaacii kama yacni waqtigiisii waa u dhiman yahay waa la imaan karaa marka dadka qaar waxaa laga yaabaa inay inta maka ka baxaan madiine tagaan oy haddana maka kusoo laabtaan oo markay waddankooda aadayaan dawaafulwadaac iska sameeyaan <clears throat> sidaas sax maa maka inaad ka baxdood madiine aado waa safar safarna qofku ma qaadan karo ma bixi karo isagoon dawaaful la imaanin wadaaci marka kaas waay asaabicu kan toddobaad dawaafulwadaaci wadaaci waaye lianna nabiya sal l slam nebiga daafa lilwadaaci buu dawaafay sagootintii darteeda u dawaafay cinda khuruujihi min makata markuu maka ka baxayo agteeda markaa dawaaful wuxuu rabaa markaad samaysaba waa inaad diyaartooda hor ka dhaqaaqayso safar un inaad u taagan tahay walixadiidi ibni cabaasin iyo xadiidka ibni cabaas qaala wuxuu yihi umira annaasu dadkii waxaa la faray oo la amray an yakuuna inuu ahaado aakhiru cahdihim cahdigooda iyo yacnii ka warqabkooda kan ugu dambeeya bilbeyti inuu ahaado waqtigooda kan ugu dambeeya kacbada inay ku qaataan ilaa annahu khufifa waxaa laga fududeeyey can ilxaa'idi haweenta xaa'idka haweentii xajkeedii dhammaysatoo dawaafulifaadihii samaysay wadaaci intaynan samaynin dhiigga ku dhacay xaydka waa iska dhaqaaqay iyada waa laga fudeydiyey lagama rabo rawaahu lbukhaariyu wa muslimun watarkhiisu ruqsaynta lilxaa'idi loo ruqseeyey fii tarki dawaafil wadaaci dawaafilwadaaca ka tegiddiisa loo ruqseeyey yadullu calaa wujuubihi wuxuu ku tusayaa dawaafulwadaacu inuu waajib yahay ile dadaa laga ruqseeyey ruqsana waxaa ka hor imaanaya casiimaa kasoo horjeedo inta kale marka waa inuu waajib ku yahay wa mithlu lxaa'idi waxaa la mida fii daalika kaaga annufasaa kuwa marka iyagu nufasada ahee umulaha ah walixadiidi bni cabaasin ayaana u daliila qaala wuxuu yidhi kaana naasu dadku waxay ahaayeen yansarifuuna inay aaci bixi jireen fii kulli wejhin meel kasta wej dhinac walbay ka bixi jireen marka mina laga dhammaado nin walbaa hortiisa u soco jira meeshuu rabo faqaala rasuululahi sal slam nebigu wuxuu yidhi laa yanfiranna axadun qof yownan bixin xataa yakuuna aakhiru cahdihi ilaa cahdigiisa iyo waqtigiisa kan ugu dambeeya bilbeyti kacbada uu noqdo rawaahu muslimun muslim baa wariyey iyo walixadiidi caaishata radia allaahu canha ana nabiya sal slam nebigu lamaa xaadat safiyatu safiya markii xaydka uu ku dhacay qaala wuxuu yidhi xaabisatunaa hiya man celine midna celinaysa miyaayo dawaaful ifaadihi kii maalinta tobnaad miyaynan samaynin falamaa calima markuu ogaaday annahaa afaadat yowma annaxri maalintii tobnaadka inay la timid dawaaful ifaadihi rukniga ahaa qaala wuxuu yidhi ukhrujuu baxa ilaa iyada xayd baa ka yimid xaaidin haweenka xaaid yani haweenta xaa'idkana waa laga dhaafay rawaahu lbukhaariyu wa muslimu waqad taqadama waana soo hormaray xadiidkan qariiban meel dhow buu ku soo hormaray fii arkaani alxaji waalcumrati arkaanta xajka iyo cumrada dhexdooda intaas musanifku wuxuu ku dhammeeyey waajibaadkii xajka mid ka mida qofkii ka tagana beddelkiisu neef ari ah baa laga rabaa haddii neefku uu neef waa bixin karaa haddii ama saddex maalmood inuu soomo ama inuu isaga markaa m waxaan ujeedaa haddii waajibaadkan mid ka mida uu ka tago neef baa laga rabaa hadduunan awoodeynina toban maalmooduu sooma saddex oo ayaamaha xajka iyo toban marka kale tobankaabuu marka yacnii ama neef ari a buu bixinayaa haddii kalena toban buu dhiibayaa marka toban maalmood buu soomaa waajibaadku halkaa uga baxay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih